alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray baabka lixaad oo ka mida kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan waxaynu ku sii jirray fasaladiisa fasal ka mida innagii hore u soo sheegnay dhowr iyo konton fasal inuu baabkani u qaybsamo sheikhuna uu yidhi waa mucdamka kitaabka marka ixtiraamka qur'aanka ayuu shiikhu baraarujinayey oo in qur'aanka la xurmeeyo la ixtiraamo oo ashyaada qaarkoodoo dadka qaar ay fudaydsadaan laga ixtiraamoo laga ilaaliyo oo marka qur'aanka la akhrinaayo qur'aanka la qaabilo loo jeesto aan gacmaha lagu ciyaarin iyo ashyaada kale la midka ah wuxuu sheekhu yidhi wa min daalika annadaru ilaa maa yulhi wa yubaddidu addihna waxaa ka mid a ashyaada ka hor imanaysa ixtiraamka qur'aanka oo qofku ku mashquulaayo inuu eego ilaa maa yulhi waxa mashquulinaya ruuxa wa yubaddidu dihna maskaxdana ee kala tagsiinaya oo tafaraaruq ku ridaaya wa aqbaxu min haada kullih taa dhammaanteed waxaa ka sii xumaansho badan annadaru ilaa man laa yajuusu annadaru ilayh eegista la eego midaanu bannaanayn in la eego kalamradi sida waxa weeye yacni inankii yaraa ee markaa aan garhka lahayn wa ghayrihii iyo kuwa kale ee markaa la midka ah ashyaada kale aan bannaanayn sida gabadhii ajnabiyadda ahayd oo kale ayaa marka in la eegaa waxay noqonaysaa iyadoo ay ku sugan yahay inay qalbigii mashquulinayso oo qiraa'adii uu markaa ilaawayo ayaa haddana xaaraani soo geli kartaa fa ina annadara ila alamradi alxasani min gayri xaajatin xaraam waayo eegista la eegaayo ila alamradi kii waxa weeye dhabankiisu mudhuxsanaa ee alxasani quruxda badnaa ee wanaagsanaa min hayri xaajatin baahi loo eegaayo la'aanteed yacni la eegaa xaraamun waa xaaraan sawaa'un kaana bishahwatin aw bigayriha waxa isku mid a inuu eegitaankaasi ku dhacay shahwo ku dhacay oo liajli shahwa loo eegaayo sabab shahwadeed aw bigayriha ama wax kale loo eegayo farqi ma kale leh sawaa'un amina alfitnata aw lam ya'manha waxa isku mid ah ee aamin noqoshada uu ka aamin noqdo fitno iyo inaanu ka aamin noqon waa isku mid waxa badan sawaa'un dabadeed in am la isticmaalaa badan mar marka qaarkoodna waa dhacdaa culammadu aw inay isticmaalaan meeshii am taasna waxa weeye haddii loo jeedo ee tacyiinoo labada mid ay ku dhacayso waa dhici kartaa mawdicaasoo kale in la isticmaali kara aw laakiin waxa badan in am la isticmaalo mawdican ayaa badan hamzo hamsatulistifaamina waa xadfan tahay hamsada hamsatulistifaamka ah xadafka la xadfo culammada nuxaaddu waa isku khilaafaan ma qiyaas baa mise waa samaaci aksarka culammada nuxaaddii waxay leeyihiin qiyaas ma aha hamsatulistifaamka in la xadfaaye waa samaaci bay leeyihiin bacdi nuxaadda ka midna waxay leeyihiin haddii markaa am ay dhacdo xaalka noocaasoo kale hamsada in la xadfaa waa qiyaas laakiin haddii kale waa samaaci bacdi kaleo nuxaadda ka midi ah waxay leeyihiin haddii siyaaqa iyo macnaha laga garanaayo su'aali inay meesha ku jirto su'aal looga jeedo oo khabarkiiyo istikhbaarkii ayna isku qaldamaynin in hamsada la xadfaa waaba iska qiyaas daa'ifo yar baa ku tagtoo nuxaadda ka mid a ah. ma badna qolada sidaa qabtaa mawaadic qur'aanka ka mid ay ku tawjiihiyaan in hamsadaas markaa la xadfay culammada qaarkoodna aad bay masalada noocaasa uga hadlaan falamaa janna calayhi leylu ra'aa kowkaban qaala haada rabbii mawdicaasoo kale waa kaga hadlaan aayaadka suuratu shucaraa ugu horraysa lafteeda waa kaga hadlaan qisadii nebi muuse markay fircan wada hadlayeenoo hadalka isku celinayeen wa tilka nicmatun tamunnuhaa calay awa tilka nicmatun waa hamsadii hamsatulistifaamkii ayaa xadfan marka xalka noocaas ah waxay noqonaysaa in markaa loo jeeda su'aal loo jeedo hamsada noocaas ee sawaa-un daba dhacday culamada qaarkood waxay leeyihin waa xaraf masder oo iyadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya culamada sidaa ku tagtayna waxaa ka mid a ah sheikhi la odhan jiray mustafa alkhalaayiini ee jaamici duruus alcarabiya kitaabka la yidhaahdo allifay laakiin agsarku kumay tegin inay xaraf masder tahay oo xuruufu lmasaadir ay la mid tahay oo iyadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinayo culamada kale laftoodu waa qabaan in markaa meesha masder laga dhalaalinayo laakiin waxay leeyihiin yacni xaraf masder meesha joogin ayaa haddana mowdicaas masder laga dhalaaliyaa istifhaamna loogama jeedo saas aawadeed sawaauntu waxay noqonaysaa khabar muqaddam ah waxaa ka dambeeyaana wuxuu noqonayaa mubtaduu noqonaya sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum waxay noqonaysaa sawaaun calayhim ay mustawin calayhim waxa u siman a andartahum ay indaaruka wa cadamuuh inaad u digto iyo inaanad u digin way simantahoo mustawi weeye macnuhu saasuu u dhacaya yacni ma laqbaynaysid inaad su'aal markaa u fasirto oo aad tidhaahdo miyaad u digtay ama ma u digtay aad tidhaahdo yacni markaa saasoo kale inaad tidhaahdaa yacni markaa sawaabkuma noqonaa ee wuxuu noqonayaa in masder laga dhalaaliyo masderkaasina uu noqonaayo mubtadihii uu noqonaayo sawaaun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum qur'aanka kuma imin bacda sawaa in au dhacday qur'aanka kuma iman laakiin carabi ahaan culammada qaarkood waa u banneeyeen saas aawadeed sida afsaxay waa in am la yidhahdo hada huwa almadhabu asaxiixu almukhtaaru cinda alculamaa kaasi waa madhabka saxiixa ee la doortay culammada agtooda sawaaun amina alfitnata aw lam ya'manha waxa isku mida aamin noqoshada uu fitne ka aamin noqday iyo inaanu ka aamin noqonin waa isku mid hada huwa almadhab asaxiix kaasi waa madhabka saxiixa almukhtaaru ee la doortay cinda alculamaa'i culammada agtooda la doortay waqad nasa calaa taxriimihi alimaamu shaaficiy waxaa nas gareeyey oo bacdhabay oo sheegay xaaraannimada arrinkaasi xaaraan yahay alamrad alxasan in la eego xaaja la'aanteed inay xaaraan tahay waxaa nas gareeyey alimaamu shaaficiyu imaamkii imaamu shaafici ayaa nas gareeyey imaamu shaafici ayaa nas gareeyeyoo qowl cad buu sidaa ku sheegay waman laa yuxsa min alculamaa iyo cidaan la koobayn oo culammada ka mida ayaa saas sheegay wa daliiluhu qowlu llahi tacaala waxaa u daliila hadalkiisa uu allah yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim qol waxaad ku tidhaahdaa lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa ragga iimaan kale yaguduu min absaarihim yacnii laabta indhihiinna ku dheh ay liyaqudduu min absaarihim indhahooda ha laabtaan ama qudduu min absaarikum indhihiinna laabta yaqudduu min absaarihim waxay laaban doonaan haddaad sidaa ku tidhaahdo indhahooda ayay laaban doonaane alaayata yacnii indhahooda wax ka mid ay laaban doonaan oo bimacnaa xaaraantay ka laaban doonaan culamada qaarkood waxay dhahaan mintu waa litabciid oo looma jeedo indhaha isku qabta oo waxba ha arkina loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa wax aragtida indhaha ka mida laabto xaaraanta ka laabto ka ceshada xalaashana eega ayaa macnuhu dhacaya waliannahu fii macna almar'a inanka alamrad lxasan ahi fii macna almar'ati gabadha ayuu taa kala mid yahay oo fitnadii gabadha lagu fitnoobaayo kale isagana ka iman karta bal rubbamaa kaana bacduhum aw kasiirun minhum waxaaba laga yaabaa qaarkood yacni markaa murdaanta ka mida aw kasiirun minhum ama in badanoo iyaga ka midii ee axsana min kasiirin min annisaa in badanoo dumarka ka mida inay ka qurux badan yihiin baa laga yaabaa wa yutamakkanu min asbaabi ariibati fii waxaa markaa la awoodayaa asbaabta markaa shakiga leh isaga laftiisa waa suuroobi kartaa wa yutasahalu min turuqi shari fii xaqihi maa laa yutasahalu fii xaqi almar'a waxaa la fudaydsan karaa waddooyinka sharka fii xaqihi isaga nisbadiisa ku saabsan ka amradka ah quruxda badan maa laa yutasahalu fii xaqi ilmar'a yacnii nisbada gabadha waxaan la fudaydsanayn baa dhici karta in la fudaydsado sida eegista layska eegaayo layska daawanayo fa kaana taxriimuhu awlaa wuxuu noqonayaa xaaraantinimaynta taa la xaaraantinimaynayaa mid markaa habboonaansha badan oo kaba sii habboonaansha badan taxriimka yacnii dumarka in la eego la xaaraantinimaynaayo inuu ka awlaysan yahay ayaa dhici karta wa aqaawiilu salafi fi tanfiiri minhum akharu min an tuxsar hadallada salafka ee dadkii hore ay yidhaahdeen fi tanfiiri minhum caydhinta laga caydhinaayo aqaawiishaasoo ku saabsan hadalladaasoo ku saabsan eryista markaa laga eryaayo kuwaas oo laga fogaanayo akharu waa ka badantahay min an tuxsara in la koobo waqad sammawhum waxay ku magacaabeen culammadii salafku al antaan yacni inamadaa quruxda badan iyo eegista la eegaayo qurun bay ku magacaabeen likownihim mustaqdariina sharca ahaanshahooday ahaadeen qaar la xumaysanaayo sharci ahaan waxaa la xumaysanayaa eegista la eegaayo iyo waxa markaa ka dambeeya fitnada abaa la xumaysanaya wa ama annadaru ilayhi fii xaali albayci waashiraa eegista la eegaayo miya kaa amradka a la eegaayo fii xaali albayci waashiraa marka uu wax iibinaayo ama marka wax laga iibsanaayo walakhdi walcataa marku wax qaadanayo iyo marka wax la siinaayo watadbiibi iyo marka la dawaynayo watacliimi iyo marka wax la baraayo wa naxwiha iyo wakhtiyada kale la mid ah eegista la eegaayo oo min mawaadici ilxaajati wakhtiyada loo baahan yahay ka mid ah fa jaa'izun lildaruura fajaa'izun waa bannaan yahay lidaruurati daruuro daraaddeed buu u bannaan yahay laakiin yaqtasiru annaadiru calaa qadri alxaaja ha yeeshee waa ku gaabsanayaa ka eegayaa wakhtiga baahida ayuu ku gaabsanayaa xaajadaa uu eegaayo bes ayuu markaa ku kaaftoomaya ma dhaafayo walaa yudiimu annadara min ghayri daruura umana joogtaynayo uma daa'imsiinaayo eegista baahi la'aanteed daruura yadayna jirin iskama daawanayo iskama egaayo wakada almucallim saasoo kalea mucallimkuna markaa uu ahaaday oo isaguna wuxuu ku kaaftoomayaa yacni wakhtiga baahidow innamaa yubaaxu lahu annadaru aladii yuxtaaju ilayhi waxaa loo bannaynayaa oo keliya yacnii eegista loo baahan yahay ayuunbaa loo bannaynayaa wa yaxrumu calayhim kullihim waxaa ka xaaraan noqonaya dhammaantood fii kulli alaxwaali xaaladahoo dhan waxaa ka xaaraan noqonaya annadaru bishahwa in shahwo lagu eego iyadoo shahwo looga jeedo la eego ayaa xaaraan noqonaysa walaa yakhtasu haada bilamrad in shahwo loo eegaa inay xaaraan noqonayso kuma gaar ahaa amradkii kuma gaar ahaa kii waxa weeye yaraa ee aan garhka lahayn ee quruxda badnaa kuma gaar ahaa bal yaxrumu calaa kulli mukallafin waxaa xaaraan ka noqonaya ruux kastoo mukallaf ah oo takliif saaran yahay oo qaangaadh ahoo caqli leh annadaru bishahwati ilaa kulli axad inuu shahwo cid u eego yacnii xaaraan bay ka taho uma bannaana cidduu doonaba ha noqdo rajulan kaana aw imra'a ciddaa uu shahwada u eegaya ama ha noqoto nin ha noqdo ama markaa gabadh ha noqdo maxraman kaanat ilmar'atu aw ghayrahaa yacnii ahaataya mid maxram u ah ahaataya ogayaan sharciya aan u ahayn ama may ahaana farqi ma kala leh ila azawjata waalmamluukata alatii yamliku listimtaaca biha waxaa laga reebayaa oo qura ooridiisa ayaa laga reebaya ooridiisa shahwahaan waa weegi karaa waalmamluukata addoonta uu mulkiyana waa laga reebayaa addoontaa uu leeyahayo allatii taasoo yamliku listimtaaca bihaa uu hananaayo inuu markaa ku raaxaysto uu hananaayo oo iyadoo waa u bannaantay eegista weegaay qaydka alatii yamliku listimtaaca biha wuxuu ka saarayaa mamluukadii addoontiisa ahayd ee aanu hananaynin istimtaaceeda aanu hananayn oo nin kale yacnii uu u guuriyey fankixuhunna biidni ahlihin yacnii taas uu markaa eh, isagoo ku camal falaya shuruuddii ciday markaa dhammaystirantay ayuu markaa u guuriyey xaalka caynkaasa mamluukadiisiiba ha ahaatee oo isagu ha lahaadoo weli mulkigiisa ha ku jirtee inuu markaa ee eeeegaa lishahwati inuu eegaa uma bannaana xataa qaala asxaabuna ilaa ay yidhaahdeen asxaabtayadu yacnii culammada shaaficiyada ayuu u jeedaa sheekhu raximana allah waiyaahum yaxrumu annadaru biashahwati ilaa maxaarimih waxaa xaaraan noqonaysaa annadaru bishahwati shahwo in lagu eego oo uu shahwo ku eego isagoo shahwo uga jeeda ama sabab shahwadeed uu eego ilaa maxaarimihi kuwaan sharcan gayaanka u ahayn ka bintihi sida inantiisa wa ummihi iyo hooyadii wallaahu aclam culammadu saas yadaa ayay yidhaahdeen mas'alada uu halkan sheekhu kaga hadlayaa waa mas'alo culammadu ay sheegi jireen ahlucilmi badanna ay sheegeen oo ay ka warrameen wuxuuna sheikhu tilmaamayaa culamo badan oo kalena tilmaameen eegista la eegayaa inamada quruxda badan inaanay bannaanayn cinda alxaaja mooyaane xaajada waxaa ka baxsan in loo eegaa inaanay bannaanayn baa culamo badani marta mid waa la ysla oggol yahay ciddii shahwo loo eegaayo ciddaasi ama ha weynaato ama ha yaraato ama gadh ha lahaato ama yaynay lahaanoo amrad ha noqoto lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee liajli shahwa in cid loo eego ciddaasoo istimtaaceedu aanu ciddaa u bannaanayn oo ooridiisiioo kale aan ahayn ama addoontuu istimtaaceeda mulkinaayay aan ahayn inuu eegaa inaynay bannaanayn waa bilijmaac oo lishahwa u eegaa taas culammadu waa isla oggol yihiin ijmaacana culammadu waa soo naqliyeen waxaana xaaraantinimeeyey liajli shahwa in looga jeedo shahwada loo eegayaana mid xaaraana weeye xalaal ma aha mar hadday xaaraan aynay xalaal ahayn dee wixii sababaayay ama u adeegaayay ama ka qayb qaadanayayna xaaraan bay noqonaysaa oo waxay noqonaysaa mid mamnuuca bay noqonaysa taa culammadu waa isla oggol yihiin dhexdooda khilaaf kuma jiro liajli shahwa haddaan loo eegayn mas'alada markaynu tafsiilinayno saddex suuraa ka suuragal ah suura waxay ku saabsan tahay in loo eegaayo liajli shahwa taas yada waxaynu tilmaannay noocuu doonaba ha noqdee liajli shahwa in loo eegaa inaanay bannaanayn xaaraanna ay tahay mar haddii markaa inuu ku tamatucaa ama ku raaxaysta aynay u bannaanayn hadday doonaan isku noocba ha noqdaan oo yacnii kii laba mid laba inuu u eego liajli shahwa ma bannaana tii dhadigaydna mid dhadig inay u eegta liajli shahwa ma bannaana ina allaha laa yastaxii min alxaq shayga xaqaa in la caddeeyo ayaa markaa muhiim ah waa jirtaa ashyaada qaarkood odrhodka la odhanaayo inay ku qaraadhahay laakiin mukrahun akhaaka laa batal mawduuc hadduu yahay xaq caddayn xaqa markaa la caddaynaayo waa inaan laga xishoon waayo shareecada in la xaq siiyo oo waajibkii la guto ayaa habboon saddex suuraynuna ayaa ka suuragala suurada labaad waxay ku saabsan tahay liajli shahwa inaan loo eegayn xaajo keensatayna loo eegaayo xaalka caynkaase aan shahwo loo eegaynin xaajo keensatay daraaddeedna loo eegaayo oo liajli xaaja ay tahay taasna waxay tahay culammadu waa bannaynayaan oo suuradaasi waxay tahay mid bannaan ayay markaa tahay waa suurada labaad suurada saddexaad labaday u dhaxaysaa nooc bannaan iyo nooc xaaraan ah ayaynu labadaba tilmaannay taa liajli shahwa aan looga jeedin xaajana keensatay cinda alxaaja bes in la eego lagu kaaftoomaa culammadu waa isla oggol yihiin inay bannaan tahay suurad saddexaad labaday u dhaxaysaa oo liajli shahwa looma eegin ha yeeshee xaajo keensatay in la eegaa meesha ma taalla xaajooyinkii bacdi ka miduu shiikhuu kuu tusaaleeyey waxaa ka mid ah xaajooyinka inuu ruuxa la dawaynayo oo xataa gabadha marka la dawaynaayo gabadh haddii la helaayo dhakhtarad ah oo gabadhaas inay dawayso loo helaayo aqoontii ay leedahay waa inaan nin loo geyn waa in gabadhaa loo geeyaa dhakhtaradda ee aqoontii leh oo aan nin loo geyn haddii la waayo gabadh aqoontii lehoo dawayn karta la waayo xaalka caynkaasa nin in loo geeyaa waxay noqotay mid daruura oo lagama maarmaanay noqoto haddaba ninkii waa inuu muslim noqdaa oo haddii la heli karo dhakhtar muslim ah oo cadli ah dee mid gaala in loo geeyaa ma bannaana ama muslim faasiqa in loo geeyaa ma bannaana haddii laakiin markaa intaba la waayo oo dhakhtar gaaluun baa la hayaa wax aqoontaa leh beled kale in loo qaadana lama gaadhsiin karo xaalka caynkaasa li daruuray bannaan tahay dhakhtarkaa gaalkii inuu daweeyo gabadha mawdic kastaoo dhakhtarnimadu ay keensato inuu eego waa eegi karaa ama dhakhtarnimadu ay keensato inuu taabto waa taaban karaa tadbiibkii ama daweyntii ayaa keensanaysa xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa mid bannaan waxaa ka mid a waxyaalaha xaajada ee keensanaya eegitaanka waa sida iibka wax la kala iibsanaayo oo xaajadii waxay keensanaysaa ruuxa wax kaa iibsanaya ama aad ama kaa iibinaya dee eegitaan inuu ka iman karo waxaa ka mid a ah xaajooyinka markhaatiga in lagu furo xaalad baa dhacday xaaladda caynkaasi waa arrin u baahan in waxa weeye laga markhaati furo arrin u baahan weeye eegista liajli shahaada loo eegayo waxay noqonaysaa markaa mid bannaan bay noqonaysaa mid walbana waxay ku xadidan tahay addaruuratu tuqadaru biqadariha sidaas ayay ku xadidan tahay calaa kulli xaal wakhtiga xaajo eegitaanka keensanaysa aynay jirin liajli shahwana aan loo eegaynin ruuxaasi hadduu dumar yahay ka eegayaana uu labi yahay dee asalku waa inay xaaraanto aynay bannaanayn waxaa laga qaadanayaa cumuumaadka qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wa yaxfaduu furuujahum mu'miniinta waxaad ku tidhahdaa indhihiinna laabta wax indhihiinna ka mida laabtoo xaaraanta ka laabta xubnihiinna tarankana ilaaliya oo xaaraan ka ilaaliya marka xaaje la'aan in gabadhii uu iska daawado ninkii uma bannaana wa kadalika gabadhiina inay ninkii iska daawataa xaaje la'aanteed yacni uma bannaana aragtidu markay ku dhacdana waa inuu markaa mid waliba ka kale ka leexiya aragga laka nadrat nadratuluulaa walaysat laka athaaniya sida xadiidkiiba uu sheegaayo saxiixa ku sugnaa aragtida koowaad baa kuu sugnaatay ta labaad kuuma bannaano kuuma sugnaa oo markii nebiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam can nadari ilfujaa'a qaala isrif basarak wuxuu idhi araggaaga leexi aragtida koowaad baa kuu sugnaatee ta labaad kuma sugna bimacnaa ta koowaad baa kuu bannaan taa koowaad waxay ku dhacday biduuni qasdin qasad la'aanteed bay ku dhacday marka qasad in loo eegaa dee ma bannaana waxa marka ay u bannaanaan weyday fitna looga baqayaa oo dariico waxay u tahay fitno fitna ka iman karta markuu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam fadl bnu cabbaas oo gabadhii quruxda badnayd ku dhaygagay oo eegaya nebigu sala allahu alayh wasalam waa leexiyey dhabanka ama aragga fadli ayuu leexiyey cabbaas ibnu cabdilmutalib markuu weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam oo ku idhi lima sarafta nadara ibni cammik aragtida inankaa ilmaadeerka tihiin maxaad u leexisay qaala ra'aytu shaabban wa shaabbatan falam aaman ashaytaana calayhima wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaan arkay laba dhallinyaro ah ayaan arkay oo shaytaan ugama aamin noqone shaytaan baan uga baqay yacnii inay isku fitnoobaan ayaan uga baqay baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay marka taasi waxay ku saabsanayd labadii noocee kala duwanaa ee labkaiyo dhaddigga ayay ku saabsanayd labka iyo dhaddigga ayay ku saabsanayd xagga markaa ragga sida loo yidhi dumarka aragga ha la raacinoo ha eegina ayaa dumarkana saasi leeg lagu yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wa yaxfadna furuujahun isku sibaa loo amray si ragga loo amray inay indhaha laabtaan oo xaaraanta ka laabtaan oo wax indhahoodiiyo araggooda ka mida ay markaa celiyaan oo laabtaan ayaa dumarkana sidaas si leeg baa la amray waayo labada jinsi mid waliba ka kale waa ku fitnoobi karaa waxaa laga yaabaa inuu ishkaal geliyo xadiiska caaisha ay eegaysay qoladii markaa ciyaaraysay ee xabashida ahayd yacni ay daawanaysay nebiguna sala allahu alayh wasalam u daayey waxay markaa culammadu markaa ay yidhaahdeen oo kaga jawaabeen sida shuraaxda axaadiistu marka ay qorayaan yacni may eegayn marka waxaa ragga ee waxay eegaysaa waxay ku ciyaarayaan ee mid araggu ku saabsan yahay daatooyinkooda inay u fiirsanayso iyaga eegaysay ma aha ee riddadooda iyo halkay ku dhacayso yacni markaa taas iyadaabay markaa eegaysay bay culammadu kaga jawaabeen taas ayay culammadu kaga jawaabeen marka mas'alada noocaa ku saabsani oo eegista labada noocee kala duwani ay is-eegayaan waxaa loo diiday saddan lidariica waxaa la banneeyey in wakhtiyada markaa xaaja ay keensata ayaa la baneeyey khidbadii oo kale waxaa la banneeyey markuu nin doonaayo gabadh inuu guursado inuu iska eego ayaa loo baneeyey gabadhuna saa si la eeg waxaa u bannaan ninka soo doonay inay iska eegto ayaa markaa u bannaan laakiin in marka aragtida la yska caadaysto oo iyadoo markaa go'aan guur aanu jirin yacni ruuxu uu ruuxa kale iska eego yacni ma aha bay yidhahdeen culammadu wakhtiga marka aragtidaasi u bannaananaysa waa markuu casmiyo go'aansado guurka ee biduuni casmin inuu yidhaahdo waxbaan iska sii daadaawanayaa bal in markaa niyadda go'aan igu soo dhaco inaan guursado baan wax iska sii egeegayaa meelahaas yacni waxa weeye waa laga yaabaa haddii wax markaa aan quuri waayo haddaan arko go'aanku inuu yimaadaa laga yaabaa sidaasoo kale inuu yidhaahdaa waxay culammadu yidhahdaan taasi ma bannaynayso wakhtiga aragtidu ugu bannaanaanaysa waa marka yacnii niyo inuu guursadaa ay go'aan ka tahay qasadkana uu eegaa taas yadaa markaa weeye waxa uu eegayaana jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen waa wejigiya labada kaf culammada qaarkoodna waxay markaa yidhaahdeen maya deliil labadaa ku gaar yeelayaa ma jiro ee waxa weeye qaamada iyo joogga iyo markaa dhararka iyo yacni waxa weeye mawaadicu laxmiga iyo yacni markaa sidaas iyagoo maryihii saaran yihiin yacni markaa waa la eegayaa oo in markaa kor iyo hoos marka aragga loo raaciyo ayaa bannaan xadiiskana waa u deliishadeen fasacada fiiha nadara wa nebiga sala allahu alayh wasalam gabadhii markaa u timi ee nafteeda u hibaysay rasuulka sala allahu alayh wasalam yacni rasuulku kor iyo kal ayuu hoos u eegay yacni sare ayuu aragga u raaciyey hoosna waa u soo raaciyey dabeedna hoos buu isaga foorursaday marka fasacada fiiha nadara wa waxaa laga qaadanayaa inaanay ku gaar ahayn yacni bes wejigiiyo labada kaf ee qaamada iyo joogga iyo ballaadhka iyo dhuubnaanta yacni markaa in la eegaayo laakiin waxaa laga yaabaa mashaayikhda ama culammada sidaa tidhi inay uga jeedeen mawaadicda markaa maryuhu ka faydan yihiin wejigiiyo labada kaf ayuu eegi karaa inay markaa uga jeedeen markaynu u nimaadno mas'alada kale waa muctaragga culammadu ay isku hayaan sheekhuna ku dheeraaday kuwii isku nooc ahaa ee isku jinsiga ahaa ama kuwii labaa ayuu hadalka u sii badiyey sheikhu oo aad markaa uga hadlaya alamrad alxasan kaas waxa weeye quruxda badan ee amradka ah haddii xaajo keensatay mar ayna jirin walow liajli shahwa bayaanu u eegin xaaraan weeye in la eegaa oo ma bannaanaa sheikhu yidhi waxaanuu tilmaamay imaamu shaafici baa nasgareeyey waxaanu tilmaamay inay daliil u tahay aayadda qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim fii macna almar'ati inuu yahay ayuu markaa u daliishaday fii macna almar'atina wuxuu uga jeedaa yacni fitnadii ka iman karaysay gabadha in lagu fitnoobo baa isagana ka iman karta oo waxaa looga jeedaa cilladiibaa ku sugan fii macna almar'ati waxaa laga tilmaamayaa yacni cilladii loo diiday dumarka in la eego ayaa isagana ku sugan qaacidaduna waxay tahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadama xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo hadday cilladu joogtana xukunku waa joogayaa hadday cilladu maqan tahayna xukunku waa maqnaanaya aasaar badan baa laga soo wariyey salafkii oo ay aad iyo aad uga digi jireen shaykhulislaam ibnu taymiyana aasaartaa wax ka mida ah ayuu ku soo arooriyaa kutubihiisa qaarkood sida ku sugan majmuucu fataawaha mujalladka shan iyo tobnaad safxada saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan iyo safaxaadka u dhow oo ay a'immada qaarkood odhan jireen yacnii gabadh kasta shaydaan baa weheliya kaa amradka ana waxa weheliya laba shaydaan bimacnaa waxay tilmaamayaan fitnadiisu inay ka daran tahay yacnii waxa weeye maadaama yacnii zinada iyo liwaadka liwaadku sii daran yahay xagga cuquubada oo faaxishadiisu sii xun tahay waxay noqonaysaa maadaama aragtidu dariico ama waddo ay u noqon karto iyo sabab waxay noqonaysaa inay yacnii shaytaanku aada uga faa'iidaysan karo oo yacni mawdic fitnadu ku badan tahay inay tahay aasaar badan oo caynkaasaa la soo wariyay a'immada qaarkoodoo waaweynaa waxaa laga soo naqliyaa inay odhan jireen yacni majliska ha keenin marka waxa weeye inamada yaryar ha soo kaxaysanin oo ruuxa markaa inan yar soo kaxaysta ay odhan jireen yacni baxo markaa kaxayso inankaaga qaarkoodna laga soo naqliyo inay markaa inamada qaarkood ay odhan jireen xagga dambe fadhiiso yacni waxa weeye saasoo kale markaa a'immada qaarkood inay odhan jireen a'immadii waaweynaa aad iyo aad arrinkaa inay u adkayn jireen ayaa markaa la soo naqliya sheikhuna wuxuu tilmaamay qaar badani way ka qurux badan yihiin in badanoo dumarka ka mid a qaar kale waxay odhan jireen awlaadu alaghniyaa ama awlaadu almuluuk inamada marka waxa weeye boqorradu dhaleen ama inamada marka waxa weeye aghniyadu ay dhaleen kuwaasoo kale yacni waxa weeye ha la fadhiisanina yacni markaa inay fitnadoodu daran tahay ay markaa tilmaamayaan oo ay ka digayaan waa min baabi saddi dariica ayay marka culammadu markaa uga jeedaan markay baabkaa markaa adkaynayaan ha yeeshee culammada qaarkood waxay leeyihiin xaalka shahwo looga jeedo inay xaaraan noqonayso nooc kasta oo la eegaa inay xaaraan tahay shaki kuma jiro dumarkana raggu inay eegaan walow shahwabayaynay uga jeedine mar haddaan xaaja keensannin xaaraan weeyo naskay dee gudagelaysaayoo adiladii mansuuska ahaydee nasgaraysaa diidday oo waa mawdic fitnadu u haalib tahay laakiin inamadii inay raggu eegaan xaalka caynkaasa haddii shahwo looga jeedo garanna inay xaaraan tahay haddaan shahwo looga jeedin xaajana aynay keensannin dee sabab ay ku xaaraan noqoto meesha ka cadi ma jirto waxa ugu badanee ku sugani waxay tahay inay fitna ka timaadaan laga baqayaa shakigaa la jirkeedana mar haddaynay joogin oo laga shakisan yahay inay iman karto laga shakisan yahay dee shakigu ma xaaraantinimaynayo shakigu ma xaaraantinimaynayo shaykhulislaam ibnu taymiya isagu wuxuu marayaa sida nawowi iyo ay mareen shaaficina uu ka soo raray ayuu marayaa wuxuu odhanayaa qowlkaasaa saxa oo wuxuu leeyahay fitnadu inay kacdaa maadaama laga baqaayo dariicadan marka horeba in la awdaa awlaysan marka qowlka ku saabsan maca shaki xaaraan noqon maayo waa daciifinayaa wejiga kale ayuu u ilanayaa oo arjaxaya laakiin culammada qaarkood waxay leeyihiin maya markaa daliil cad oo xaaraantinimaynayaa ma jiro qiyaaska labadan laysaga qiyaasanayaana ma cadda in labadan laysaga qiyaastooo layshaleeshiiyaa xaalka aynay shahwa joogin mawdic shahwo ah iyo midaan ahayn laakiin ay ka dhici karto yacni labadii farqa nowcan maa u dhexeeya maadaama ay sidaas a tahay xaaraannimadaasi ma cadda bay yidhahdeen wakhtigii nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa jiray inama badan oo qurux badan baa jiray nebiguna ma odhan ha eegina maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam aanu odhan ha eegina aanu odhan inamada quruxda badanna ay jireen waxay noqonaysaa xukunka noocaasi mid waxa weeye aan sawaab ahayn in la yidhaahdo xaaraan buu noqonayaa bilaa shahwah isagoo aragtidu ay tahay mar haddaan xaaja keensanin xaaraan bay noqonaysaa baqasho laga baqanaayo inay timaaddo keliya ku xaaraan noqonaysaa in laha daahir maaha culamada qaar waxay ku sii dareen mas'ale kale oo waxay yidhaahdeen haddii inamada quruxda badan in la eegaa ay xaaraan noqon lahayd wejiga inay qariyaan baa lagu laasimin lahaa mar haddaan la odhan wejiga qariya waxay noqonaysaa inan markaa aynay xaaraan wejigaa sheegistiisa kuwa ku ayiday waxaa ka mid ah alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin isagoo qowlka arjaxaya waxyaaluhu u cuskaday mas'aladaa horeynu sheegnay ee ku saabsan wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam inay jireen ama qurux badan haddana nebigu aanu sidaa odhan iyo mas'alada labaad oo ku saabsan in la amri lahaa wejiga inay qariyaan labadaa mas'ale uu sheegaya laakiin mas'alada labaad nadar baa ku sugan waayo ciddii in la eegaa aynay bannaanayn maaha macnaheedu in la odhanaayo ilaaba ilaa wejiga qarya dumarkuba ragga dee inay eegaan dee uma bannaana haddana maca daalik dee lama odhan ragow wejiga qariya dumar baa idinku fitnoobi kareen sheekh albaani kitaabkiisa la yidhaahdo ee almufxim waxa uu ku keenaa mas'alo muqadimada uu ku sheegaayo wuxuu yidhahdaa sheikh waa cid ahaan jiray oo wacdi badnaa misri ahaa ayaa waxaa soo xaadiri jiray majliska uu wax ku wacdinaayo dad badan oo lab iyo dhadigba leh waxaanuu ahaa markaa sheekh qurux badan buu ahaa saas aawoodee wejiga waa qarin jirayoo si aynay dumarku ugu fitnoobin baa shiikhu wejiga u qarin jiray markaasuu sheikhu wuxuu isweydiinayaa odhanayaa shiikhaa misriga ahee waacidka ahi abulxasan alwaacid waa culammadii hore waxa uu sameeyey miyay shareecada waafaqsan tahay mise ma waafaqsana nebigoo ka qurux badnaa buu idhi sheikhu dee wejiga ma qarin jirin wejiga ma qarin jirin marka masalo caynkaasa ayuu ku sheegayaa muqadimada kitaabkiisa marka almufxim la yidhaahdo ayuu markaa ku sheegaya khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal masaladan khilaaf waa ku jiraa culammada badankooduna saasay tilmaamaan hadda sheikhu inoo sheegay laakiin sida xagga daliil ahaan qawisani waa sida kale ayaa qawisan oo maadaama markaa wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ay jireen inama qurux badan nebiguna aanu xukunkaa caamkaa sidaa uga sheegin waxay ku tusinaysaa lishahwa uun ruuxii u eegaya bay xaaraan ka noqonaysaa shay kastoo shahwo loo eegayaana wuxuu noqonayaa mid xaaraanu noqonaya haddii kale xaaraan ma aha laakiin salaamadu waxay ku jirtaa in layska ilaaliyo eegista la eegaayo wallaahu aclam culammada shaaficiyaduna xoogaa iskuma waafaqsana kollay haddii aan shahwa loo eegayn oo iyaga laftooda waa isku khilaafeen walow shaafici haba nasgareeyo laakiin culamaau shaaficiya khilaaf baa dhexdooda galay oo ramligu waxa uu ku maray nihaayatulmuxtaajka waa sharaxa uu minhaajka ku sharxaye iyo shirbiini muqni lmuxtaajka labaduba waxay mareen sida raafici ku tegey oo ah xaaraannimada in lagu gaari yeelaayo marka shahwo looga jeedo taasay markaa mareen yacnii ramliga iyo shirbiini labaduba waxay marayaan sida raafici ku tegey alimaamu raafici waa axadu shaykhayn oo ah marka xaaraannimada in lagu gaari yeelaayo shahwada marka shahwo looga jeedo taas ayay markaa mareen marka calaa kulli xaal waa sida markaa qawiga ah sheekhu waxa uu yidhi wa cala alxaadiriina majlis alqiraa'ati idaa ra'aw shayan min hadihi almunkaraati almadkuurati wagayriha an yanhaw canha calaa xasabi alimkaan kuwa jooga majliska qur'aanka lagu akhrinaayo kuwa jooga waxa saaran idaa ra'aw shayan min hadihi almunkaraati hadday arkaan wax munkaraadkaa ka mid ah waxyaalaha shareecadu diidday ee almadkuurati la soo sheegay iyo wagayriha ashyaa kaloo xaaraan ah oo aynaan sheeginba haddii ay arkaan waxa saaran an yanhaw canhu calaa xasabi alimkaan inay ka reebaan qadarka ay awoodi karaan inay ka reebaan baa saaran oo ay kaga reebaan bilyadi liman qadara gacanta in marka ay ku inkiraan oo ku beddelaan kii kari karaya inuu gacanta ku beddelo uu gacanta ku beddelo wa billisaani liman cajaza can ilyadi wa qadara cala allisaan iyo carabka inay ku beddelaan oo ku reebaan ayaa saaran ciddii ka tamar gaabisa inuu gacan ku beddelo oo awoodi karaya inuu carabka ku bedelo wailaa falyunkir biqalbii haddaanu awoodi karaynin inuu gacan iyo carrabtoonna ku bedelo haddaanu kari karaynin falyunkir biqalbi ha ku inkiro ha ku diido qalbigiisa oo qalbiga ha ka naco wallaahu aclam wuxuu tilmaamayaa maraatibtii inkaaruulmunkar man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fa bilisanih fain lam yastatic fa biqalbih wadalika adcafu liimaan xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey ayaa markaa sheegaya faslun laa tajuusu qiraa'atu alqur'aani bilcajamiya ma bannaana qur'aanka in cajami lagu akhriyaa ma bannaana sawaa'un axsana alcarabiyata am lam yuxsinha waxaa isku mid ah wanaajinta uu carabiga wanaajinaayo iyo wanaajin la'aanta carabiga aanu wanaajinayn bimacnaa si fiican inuu carabiga u garanayo iyo inaanu u garanayn waa isku mid hadduu carabi garanaayo iyo haddaanu garanayn isku mid weyn sawaaun kaana fi salaati am fii hayriha waxaa isku mid ah salaad inuu ku sugan yahay iyo inaanu ku sugnayn isku mid weeyi fain qara'a biha fi salaati hadduu ku akhriyo salaadda gudaheeda carabi waxaan ahayn hadduu qur'aankii ku akhriyo lam tasixa salaatuhu asixi mayso salaaddiisu haadaa madhabuna kaasi waa madhabka madhabkayaga wa madhabu maalikin wa axmeda wa daawuuda wa abi bakr bni lmundir waa madhabta yada iyo madhabta maalik iyo madhabta axmed iyo madhabta daawuud iyo abibakar ibnulmundir madhabtiisii weeye wa qaala abuu xaniifata raximahu llah wuxuu yidhi abuu xaniifa ilaahay ha u naxariistee yajuusu daalika kaasi waa bannaan yahay wa tasixu bihi asalaatu salaaduna waa ku ansaxaysaa qaala abuu yuusufa abuu yuusuf wuxuu yidhi wa muxammadun iyo muxamed waa saaxiba abi xaniifa yajuusu daalika liman lam yuxsin alcarabiya waa u bannaan yahay kaasi oo in qur'aankii cajami lagu akhriyaa waa u bannaan tahay liman lam yuxsin alcarabiyata ciddaan carabiga garanayn kaan wanaajinayn waxaa loo jeedaa kaan carabiga ku hadli karayn baa loo jeedaa ee walow carabigaba ha ugu hadlo si xoogaa ay ku adag tahaye hadduu ku hadli karo abuu yuusuf iyo muxamed oo saaxiibo abu xaniifa ah u bannayn maayaan inuu cajami ku akhriyo hadduu carabigii walow si ay ku adag tahay u akhrinayo ee liman lam yuxsin carabiya waxay u jeedaan ka carabigii garanayn walaa yajuusu liman yuxsinuhaa uma bannaana inuu qur'aankii cajami ku akhriyo ka carabigii wanaajinaya bimacnaa carabiga garanaya carabiga akhrin karaya mas'aladan waxay ku saabsan tahay qur'aankii ma lagu akhrin karaa carabi waxaan ahayn qur'aanku inuu carabi yahay shaki kuma jiro oo aayaadka qur'aanka inoo sheegaya inuu qur'aanku carabi yahay innaa anzalnaahu qur'aanan carabiya innaa jacalnaahu qur'aanan carabiya allah wuxuu uhi waxaanu soo dejinay qur'aan baanu soo dejinnay qur'aankaasoo carabiya waxaanu ka yeellay qur'aan carabiyaanu ka yeellay marka qur'aanku inuu carabi yahay ayuu allah inoo sheegay marka carabigaa in lagu akhriyo weeyaan culammadu waxay markaa qabaan jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan carabi luqa aan ahayn qur'aanka laguma akhrin karo madhabta xanafiyada ayaa qowl kale laga sheegaa oo ay yidhaahdeen cajami waa lagu akhrin karaa ama farrisi waa lagu akhrin karaa taasna laba qowl oo kala duwan ayaa xanafiyada laga soo naqliyey abuu xaniife waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi yacnii itlaaqan baa loogu akhrin karaa luqa cajamiya oo aan carabi ahayn carabiga ha garanayo ama yaanu garan qowl waa kaas qowlka labaadna waxaa ku tegey saaxiba abi xaniifa oo maxamed ibnu xasan ashaybaani iyo abi yuusuf yacquub ibnu ibraahiim oo labadii saaxiibe abuu xaniife ah ayaa iyagu ku tegey oo iyagu waa qaydeen oo waxay ku qaydeen ruuxu ma carabi garanayey oo qur'aankii inuu carabi ku akhriyo ma u suuragal tahay mise carabi ma garanayn haddaanu carabi garanayn oo aanuu carabi ku akhrin karayn xaalka caynkaasa luqo kale ama cajamiyoo kale waa ku akhrin karaa ama farisi waa ku akhrin karaa saas yadaa bay yidhahdeen laakiin hadduu carabi ku akhrin karo luqo kale inuu ku akhriyaa uma bannaana xanafiyada qaarkood waxay ka sheegeen abu xaniife laftiisu itlaaqii waa ka noqday oo wuxuu u noqday qowlka kale ayuu u noqdoo ku saabsan in lagu qaydo carabi ruuxaan garanaynin oo carabi ku akhrin karaynin ayaa inuu cajami ama farisi ku akhriyaa ay u bannaantay haddii kale uma bannaana markhiinaani waxa uu odhanayaa waxaa laga soo wariyay abu xaniifa inuu ka noqday qowlkaas oo qowlka labadiisa saaxiib inuu u noqday ayaa markaa laga soo wariyey waxaanu odhanayaa wa calayhi alictimaad sidaasaana la cuskanayaa buu odhanayaa marghiinaani saaxibu alhidaaya calaa kulli xaal sida saxani waa sida jamaahiirta culammadu ku tageen oo marnaba inaynay u bannaanayn qur'aankii luga aan carabi ahayn in lagu akhriyaa inaynay u bannaanayn carabi ha garanayaa mayaanu garan sidaasoo ahlu xadiisku ay qabaan saddexda madhaboodna ay ka mid yihiin qolyaha qaba madhabta shaaficiyada iyo madhabta xanaabilada iyo madhabta maalikiyada iyo ahluxadiisku dhammaan waxay markaa ku tageen sidaas salafan wa khalafan culammadu waxay qabaan jamaahiirtoodu inaanay bannaanayn sidaa jamaahiirtu ku tagtay baana saxan xadiisna waxaa ku soo arooray ruuxii faatixada akhrin kari waayo aan garanayn faatixada in marka adkaartii la amray